الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال waxaynu ku jiray kitaabkeeni xisnu muslim min adkaari اlkitaabi wasunna siiba waxaynu ku jirnay ducooyinkii roobdoonta waxaa kaloo odhanaya allahuma akisna allahuma akisna allahuma akisna ilaahayow noo gargaar oo kayd iyo roob ilaahayow na sii allahuma akisna ilaahu noo gargaar yacni hab lanaa kayhan ilaahayow roob na sii ama akisna min aligaatha oo min dalab alqawth aanay ahayn labadaba culimmadu wele allahuma akisna ilaahayow kayd iyo roob na sii ama ilaahayow noo gargaaro yacni gargaarkaa arsi markaa gargaarkaasaa dee roobkiina uu ka mid noqonaya allahuma aqisnaa allahuma aqisnaa saddex jeer ayuu odhanayaa oo ducada waa lagu celceliyaa inuu sidaa qofku ku roob doonayo imaamu albukhaari iyo muslim ayaa warinaya weliba lafdiga imaamu bukhaari iyo muslim ay leeyahan anas ibnu maalik la warinaya xadiidku siduu ku yimi nin ayaa isoo galay nebiga sala allahu alay slm oo maalin jumco ah khudbo akrinaya min baabin kaana naxwa daari اlqadaa daar lqadaa xaggeeda albaabaha ayuu ka soo galay wa rasuul lahi qaamin yakhtub nebiguna waa taagnaa khudbad buu akrinayay faاstaqbala rasul lahi salى اlه alay slam qaa'iman dabeetana rasuulku soo qaabilay isagoo markaa taagan wuxuu uhi yaa rasuul allah halakat اlamwaalu wanqaطacat الsubul xooli waa halaagsameen abaar iyo biyola-aan iyo baad la-aan bay u halaagsameen roob la-aan daraaddeed wanqatacat isubul waddooyinkiina waa go-een oo waddooyinkii dee xoolihii markii ay dee dhammaadeen dee cid marta ayaa la waayo waddooyinkiina ayana saasay ku go-een ee ilaahay noo bari ha noo gargaaree nebigu salى اllahu عalayh wasalam gacmaha ayuu kor u qaaday markaasuu ley allahuma akisna allahuma akisna allahuma akisna ayuu saddex jeer yidhi anas wuxuu ihi walaa wallaahi maa naraa fi samaa'i min saxaabi walaa kasca wallaahi inaanaan samada ku arkaynin daruur iyo xataa gabal yar oo daruura midnaba kuwaanan arkaynin annaga iyo buurta salci la yidhaahana guri iyo daar naga qarnaya ma jira buurtuna waa noo muuqanaysa halkaa dabadiisa unbay daruuraad moodo gaashaan oo kale ayuunbaa ka soo kacday mar alla markii ay halkaa dushayada joogtaa unbay kala baxday dabeetana waa da-day lix cisho maalintaa laga bilaabo dee usbuuc ilaa wiigii kale usbuuc inaanaan cadceed arag buul isla jumcihii labaad isagoo nebigu khudbaddii taagan halkii ugu yimi ma isagiibaa ma mid kalaa ayaa soo galay markaasuu uhi yaa rasuul halakat ilamwaal wanqatacat isubul waa ereygii lafdiisa uu jumcihii hore lahaa ka lafdiisa ama mid kale yaa rasuulallaahi xoolii halaagsamao roob baa halaagay waddooyinkii wada go-e oo meel la maro lama hayo fadcu llaha yumsikuha canna ilaahay noo bari ilaahay ha naga joojiye markaasaa nebigu sala la alay sl gacmaa kor qaaday bu haddana yidhi allahuma xawaalayna walaa calayna ilaahow hareeraha yaga yeel korka yaga ha yeelin allahuma cala alakaami ilaahow taagaga wadiraabi buuraha yaryar wa buduuni alawdiyati meelaha tooga halkaa ay maraan wa banaabiti shajar meelaha ay dhirtu ka baxaan ilahayu halkaa nooge dabeetana way yani ilaahay baa naga kor qaaday bu hi haddana markaasaanu cadceeddi noo soo baxday markaasaanu soconay weegaa dhanna cadceed maanan aragee cirku sidaas ayuu u qafilaayoo aanan wax cadceedoon u aragnay aanay jirin bini aadmigu markaa waa sinaba kuma roone si alla si uu ku roon yahay yani waa daciifka aan nimcana xijinaynin haddii la yar qabtana aan xijinaynin weeye xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa inay ka mid tahay asaaliibta lagu roob doono adducaa fi lkhudba khudbada dhexdeeda oo qofka khadiibka ahi ilaahay uu ku baryo ilaahay inuu u gargaaro dadka weliba gacmahana kor loo qaado in allaha xayiyu yastaxyi idaa rafaca alcabdu ilayhi yadayhi an yurdahu sifra ilaahay waa mid xishooda xishoodka bini aadmi oo kalema waa xishood isaga u cunamaa wuxuu ka xishooday addoonkiisu markuu gacmaha kor u qaado inuu ayagoo si fira oon waxba siinin ilaahay uu ku soo celiyo culimmadu weliba waxay yidhahdaan marka la roob doonayana gacmaha sidaasaa kor yani sian buduuntooda iyo calusha saa lama yidhaahdee sidaasaa la yidhaha iyana xadiid baa ku soo arooray waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa inay bannaan tahay khadiibka oo khudbadda wadaa in wax la weydiin karo waxay yidhaahdaan waxa ugu hadal wanaagsanaa sharxu mumtica ayaa wuxuu lahaa yani erey la yaab la buu yidho nusuusta nusuusta ku qotomo wuxuu yidhi ma hadlayo ilaa man yukallimu اlimaama ow yukallimuhu اlimaam markay khudbaddu socoto waxa hadlaya uun man yukallimuhu اlimaamu ow yukallimu اlimaam cidda imaamku la hadlo ama cidda imaamka la hadlaysa waayo nebigu isagoo khudbada akhriyaya yaa fulaan asallayta waar ma tukatay taxidmaski maya qum fasalli ragcatayn dee ninkana waa ka weydiiyey ninka kale waa ka ilahay ya rasuula mata saaca saacadda qiyaamo waa goorma marka hadal kale laguma ogola hadduu khadiibu kula hadlo waad hadli haddaad adigu khadiibka wax weydiinaysood la hadlaysana waad la hadliyo waad e weydiin lakiin hadal kaleo la ogolaya ma jirto asnaa alkhudba intay socoto waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa dee sa aynu sheegnay in ducaaulsadaa khudbadda jumcaha lagu soo dari karo mimbarka lagu ducayn karo ayadoon markaa qiblo la qaabilaynin go' la wareejinayaan sidii salaaddu isqaha aanay jirin in ducada lagu celceliyo waxaa kaloo halkan xadiidka ku sugan dee wuxuu marakacayaa nebinimadii nebiga sala allahu calayhi wasalam oo in ducadiisii ilaahay aqbalay labadii jeerba markuu gacmaha sidaa u hoorsaday in ilaahay roobkii keenay markuu ilaahu hareeraa naga mariyino ilahay hareera kala mariyeyoo ay sidii bar oo kale madiine ay noqotay kollaybana dee goobaha barakaysan ducada lagu ducaysa waa la aqbalaa waxaan xasuusaa sanad dhaweyto ayaa anoo xaramka joogaa ayaa imaamku aada wuxuu ugu duceeyey roob doon masaajiga kamaan bixine geesta galbeedee qeybta meligfaado qabow baan iska tegey casarkii baan is idhi haddaba xaggaa iyo kacbada usii dhow waxaa u kac wallaahi isagoo roobkii da-ayaa oo shaka gagaxdahayo laga soo yaacaya halkii saacaadkii ayaa la kulma yani dee laba saacado ama saacad saacadiiyo bar ka horna imaamka ayaa lahaa allahuma aqisna allahuma aqisna allahuma aqisna ilahay intii waa ka soo jawaabo casarkiiba roobkii u shubay alxamdulilah alxamdullah sharaxadeedana waa ka arrin kala sheegay siduu u ducaynayey ayaa roobkii wuxuu hi sheekuna kusoo daahday ilaa caskarkii u nahay alxamdu lilah waa meel goo barakeysan waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa inaan dee qofku hadduu dhibaato haysata ilaahay koryeelkeeda uu ka baryo inaanay tala saarashadii ilaahay aanay meesha ka saaraynin waxaa kaloo cabdi ka qaadanaya in codka kor loo qaadi karo masaajidka dhexdiisa bixasabi alxaaja hadba dantu intay tahay inuu qofku dhibaato haysata ka koon karo isagoon dee waxaa ilaahay keenay u cadhoonaynin isagoon qadarka nacaynin laakiin xaaladda jirto un muujisanaya waxaa kaloo xadiidkan ka qaadanaynaa dee in qof wanaagsan oo markaa dee nebi maxamed sala allahu alay slm ayaa u taagnaaye ducadiisa iyo baryadiisa in lagu tawasulo oo la yidhaahdo ilaahay inoo bari qofkii wanaagsanaa waa waxyaalaha markaa muhiimka ayay tahay waxaa kaloo la odhanaya allahuma asqi cibaadak wa bahaa'imak wanshur raxmataka waaxyi baladaka almeyit allahuma asqi cibaadak ilaahu addoommadaada waraabi wa bahaa'imak mayaadhaankaagana ilaahayow waraabi wanshur raxmataka naxariistaadana ilaahayow iyo raxmadaadana fidyo waasici wa axyi beledaka almeyit beledkaaga iyo dhulkaaga dhintayna ilaahayow noolee oo barwaaqee sidaa in la odhanaya abu daawuud ayaa la warinayaa bayhaqi baa sunan alkubraa iyo dacwaadkaba ku warinaya maalig ayaa warinaya isagoo mursala cabdirasaaq baa musanafkiisa ku warinaya sheekh albanina xasan buu xadiidka sanadkiisa ku tilmaamay lafdiga abu daawuudna wuxuu ahaa ee laga warinayo cabdillaahi bnu camr bnu caas waxa uu leeyahay kaana rasuul lahi ida stasqa rasuulka ilaahay markuu roob doonayo qaala mid yidhaha buu ahaa allahuma asqi cibaadak wa bahaa'imag washur raxmataga waxyi baladaka almayid sidaas ayuu odhanayay lafdiga maalik camar bnu shacayb uu ka warinayay isagana sidaas ayuu ahaa allahuma asqi cibaadak ilaahay oo addoommadaada waraabi oo rag iyo dumar ay soo wada gelayaan wa bahaa-imika ma wax alliyaaliyo waxaa dhulka dul socda ee noola ah, mid weyn iyo mid yar ilaahay uu soo waraan liannu roobkaasaa iyagana wuxuu ah wanshur raxmataga ilaahw naxariistaada ku fidiyo khalqigaaga wada gaadhsii waaxyi beledaka almeyit beledkaagaa dhintay ee markaa saraciisii halaagsamay ee wixii ku dul noola halaagsameen ee wax laga cuno la waayey ilaahay u kaana noole xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa yacni nebigu sala allahu alay siduu ugu naxariisanayay khalqiga oo dhan wa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin wuxuu ilaahay u baryayaa inuu addoommadii iyo bahaa'imtii mayeedhaankiibuu ilaahay u baryayaa naxariis buu ahaa ilaahay ummadda u soo diray waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa roobka in samada ilaahay uu ka keenaa waxay ka mid tahay naxariisaha uu khalqigiisa u naxariiso iyo aya aayaadkiisa ilaahay ka mid ah noolayntaa dhulka dhintay lasoo noolaynayaana waxay daliil u tahay dadku marka ay dhintaan ay baaliyoobaan ilaahay inuu dib u soo noolaynayo oo uu soo saaray usoo abaalmarinayo fandur ilى ahaari raxmat اllahi kayfa yuxyi اlarda bacda mowtiha ina dalika lamuxyi اlmowta wahuwa calى kuli shayin qadiir markii roobkii uu soo daayey baa la yidhi bal waxaad eegtaa aahaarta iyo raadadka naxariista ilaahay leedahay sida ilaahay u noolaynayo dhulkii intuu dhintay dabadii ilaaha saa sameeye lamuxyi lmowta kuwa dhintayna waa soo noolaynaya wax kastana ilaahay mid awoodo weeye adducaau idaa ra'a almaطr waa ducadii marka uu roobka arku roobkii soo daato ayana muxuu odhanaya allahuma sayiban naafican allahuma sayiban naafican ayuu odhanayaa in sidaa la odhanayo waxaa warinaya imaamu اlbukhaari nasaa-i abu daawuud imaamu axmed bukhaari adab lmufradka ayuu isaguna ku warinayaa saxiixa iyo adab mufradka labadaba waa ku warinayaa waxaana laga warinaya caaisha radi allahu canha waxay leedahay ana rasuul lahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay kaana waxaa idaa umdira marka loo deeyiye roobku soo daato allahuma ajcaluu sayiban naafican allahuma sayiban ilaahayow waxaad ka yeeshaa mid shubmaya xoog midu shubmaya oo u da-aya ilaahayow tiif tiif iyo markaa gabadha nagaga yeeline mahiigaan shubmaya ilaahayow nooga dhig ayuu odhani haddana naafican wax tara ile hadduu shubmo oo uu dhib kugu keeno ayana waxba ka faa'idi mayse sayiban naafican mar buu durla iyo dhibaato la iman kala shubidye ilaahu shubid nafciloo wax tarta ilaahayow noo shub ayuu odhanaya xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa markaa roobku soo do-o inuu qofku ducadan ku ducayso allahuma sayiban naafican inuu yidhaahdo ayaynu ka qaadanaynaa waxaa kaloo ayadaana fiican caam ahaan wakhtiga roobku da-ayo in roobkana ilaahay mid waxtara nooga yeel la yidhaahdo isla markaana duco caamana la ducaysto waayo meelaha ama xilliyada ducada la aqbala bay ka mid tahay xilligaa roobku da-ayo raxmadda ilaahay furantay xadiiduu warinayo bayhaqi macrifatu sunan wal aathaar uu ku warinayo imaamu shaaficina umka uu ku warinayo sheekh albanina shawaahidiisa uu ku tilmaamay xasan inuu yahay ayaa wuxuu nabigu salى اllahu عalayhi wasalam uطlubu ijaabata ducaa ducada aqbalideeda waxaa ka doonta cinda iltiqaaءi اljuyuush markay ciidamada gaalada iyo muslimiintu ishaleelaan waiqaamati الsalaa marka salaada laaqi wanusuuli اlmaطr iyo marka roobku soo da-ayo marka roobku soo da-ayo xiliyadaa ilaahay barya oo ajibidda xiliyadaasay u dhowdahay addikru bacda nusuuli lmatar marka roobku soo do-o kana waa ducadiisii addikru bacda nusuuli lmatar marka roobku soo do-a ducadii lagu ducaysanayay dikrigii la odhanayey addikru bacda nusuuli lmatar mar roob soo da-ay dabadii mutirnaa bifadli اllaahi waraxmatihi waxaad odhanaysaa mutirnaa waxaa naloogu diiyey roobkan bifadli illaahi waraxmati ilaahay fadligiisa iyo hidintiisa iyo deeqdiisa waraxmatii iyo naxariistiisa ayaa roobka naloogu di'iyey ayuu odhanayaa inuu sidaa odhanayo imaam lbukhaari iyo muslim ayaa xadiidkaa warinaya waxaana laga warinayaa zayd ibnu khaalid aljuhani saxaabigaasaa laga warinaya wuxuu leeyahay sallaa lanaa rasuullahi sala allahu alay waslm ayaana tukiyey salaata subxi bilxudaybiya salaadii subax ayuu xudaybiye meeshaa la yidhaahdo ee heshiiskii sulxulxudaybiye la odhan jiray uu ka dhacay waa meel markaa maka u dhow waa meeshii sulxulxudaybiya ka dhacay waa ereyadan xagga marka loo baxayo jidda meelahan weliba imika eh, uu yahay taftiishaiyo kadroorkuwa ereyada ah ayaa lagu tilmaamaa weliba roob habeenkii da-ay raadkiisii ayuu nagu tukiyey buuli dabeetana falama nsarafa markuu salaaddii ka baxay buu aqbal cala naas dadkiibu soo qaabilay mase wuxu hal tadruuna maada qaala rabbukum war ma garanaysaan wuxuu rabbigiin yidhi markaas allah warasuulu aclam ilaah iyo rasuulkiisa ayaa og markaasaa wuxuu ihi ilaahay wuxuu ihi asbaxa min cibaadii mu'minun bi wa kaafirun addoomadaydii waxaa waaberiisay addoommadayda xaggooda waxaa ka waaberiisay mid rumeeye iyo mid iga gaaloobay fa amaa man qaala ka yidhi mutirnaa bifadli اllaahi waraxmatihi waxaana lagu waraabiyey ilaahay fadligiisii iyo deeqdiisi iyo naxariistiisii baana lagu waraabiyey ka yidhi fadalika mu'minu bi wa kaafirun bilkowkab waa mid aniganay rumeeyey xidigana ka gaaloobay wa amaa man qaala binawi kada wa kadaa ka yidhi xidig hebel iyo xidig hebel iyo dirir iyo dayaxii iyo afagaalle iyo wax kala sheegay kaasaana lagu waraabiyey ka yidhi fadaaka kaafirun bi waa mu'minu bilkowkab anigana waa iga gaaloobay xidigana waa rumeeyey xadiid dhowra oo sida lafdiga bukhaariba isaguna sidaa isaguna ku dhow lafdi isaga uu leeyahay imaamu muslim ayaa isagu wuxuu tilmaamayay inuu yidhi waktigii nebiga sal l ayaa roob noo markaasaa wuxuu yihi nebigu asbaxa min annaasi shaakirun wa minhum kaafir waxaa ka waabarisay addoommada xaggooda mid ilaahay u mahadnaqayo mid ka gaaloobay waxay dhaheen haadihi raxmat ullah wa qaala bacduhum laqad sadaqa nagu kada wa kada qaar waxay dhaheen waa naxariistii ilaahay qaarna waxay dhaheen waxaa run sheegay xidig hebel iyo xidig hebel xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa in qofka marka roob iyo naxariis ilaahay u di'iyuu siiyo in ilaahay xaggiisa loo celiyo oo min kamaali tawxiid ayay ka mid tahay nisbatu nicami jamiiciha ilaa musabibiha wa waahibiha in loo nisbeeyo ilaahii sababteeda lahaa ee hibeeyey ee keenay isagana loogu mahadnaqo loo celiyo oo la dhaha mutirnaa bifadli illaahi waraxmatihi iyo wax kastoo ilaahay ku siiya inaad isaga u celiso xataa inaanad waxa asbaabta asbaabta u tirinin asbaabta aad asbaabun ka dhigto iminka haddaad dawo liqdo dawadii baa ishaafiday dawadii baan ku dawabay ilaahay baa igu daweeyey ilaahay baa igu shaafiyey waa sabab iyadu waxba ma daweysa ilaahay baa kaaga dhigay dabkaasaa waataynu soo marayaa naaru kuni bardan wasalaaman calaa ibraahim dabkaa waxgubaa ilaahay waxgubidda ka qaadaya markuu doono isagaa nafcigan iyo waxtarkan ilaahay gelinaya waxaa kaloo xadiidka haddaba arrinkan mutirnaa bifad binawi kada wa kada qofka yidhi ee uu yidhi wuu iga gaaloobay xidigana waa rumeeyey culimmadu waxay yidhaahdeen waa gaalnimo qofka iimaankii ka salbinayso ka siibaysa islaamnimadiina uu kaga baxayo waase hadduu u yidhaahdo oo uu rumaysan yahay inuu xidigani isagu mid faaciloo wax samaynaya wax maamulaya oo roobka keenaya inuu yahay hadduu u caqiideeyo u rumeeyo qofkaasi iimaankiina waa laga salbinaya diintana dibaddu uga baxaya waana si ahlu jaahiliyadii ay samayn jireen dee laga yaabo maantana qaar qaba inay jiraan haddiise mudirna binawi kadaa wa kadaa uu ula jeedo ilaahay fadligiisa iyo naxariistaana lagu waraabi laakiin waa xilligii miiqano xidigan iyo markaa dirirka iyo dayaxii baa kulmay oo xilligaasay gaadhay oo yacni xilligeedii bay gaadhay uu leeyahay kaasi ma gaaloobaya bay yidhaahdeen laakiin waa arrin garaaha ah ama yacnii kufri asqara bay noqonaysaa oo weliba dee inuu ka weyn gaadhsiiyana laga yaabo marka dambe inay meel xun ula gashaa laga yaabo culimada qaarna waxay leeyihiin waa kufru nicma ee kufrigii maaha yani diinta ka saaraya waa kufru nicma leanna qofkani dee qeyskii umuxidigaa u tiiriyey markaa qofkii aan rumaysnayn weeye dee inuu xidigani wax keenayo lannu asbaxa min annaasi shaakirun wa kaafir ayaynu riwaayaadka qaarkood imaam muslim leeyahay aynu ku soo tilmaamnay waxaa kaloo inu xadiidka aynu ka qaadanaynaa inay sunno tahay imaamku inuu dadka soo qaabilo markuu salaada ka baxo qaar baa arkaysaa halkoodii isaga sii jeeda waa inuu imaamku soo qaabilaa dadka inay bannaan tahay inuu imaamku yacni ku soo tuuri karo dadka su-aal si uu markaa ugu soo jeediyo oo jawaabta uu ka bixinayo ay ugu soo jeestaan waxaa kaloo xadiidkaa ka qaadanaynaa adabtii wanaagsanayd ee saxaabadu ay rasuulka kula adabsan jireene waxaa ma garanaysaan allahu rasuulu aclam ilaah iyo rasuulkiisaa og ayay yidhaahdeen waana arrin wanaagsan meesha cid kaaga aqoon badani hadday joogto inaanad issoo qadimina inaad u dayso allahu warasuulu aclamna waxaa la odhanayay oo la israacinayay nebigu sala allahu ala slm intuu noolaa weliba arrimaha sharciga unbaana lagu odhanayay arrin sharciga marka laga hadlaya nebigu sala allahu alay slm noolaa ayuunbaa la odhanayay allahu warasuulu aclam laakiin arrimaha kawniga ah ee qadariga ah allahu aclam ilaahay baa og wooyaane lama odhanaynin allahu rasuul aclam roobku goormuu imanaya allah ilaahay ba ilahay rasuulkiisa og lama odhanayo leannao nebigu qeybka waxba kama ogeyn wuxuu ilaahay ogeysiiyey mooyaane laakiin intii u dhintay arrimaha sharciga iyo kuwa kaleba allahu aclam unbaa la odhaya oo imika haddii wax lagu weydiye allahu rasuulu aclam odhan maysid allahu aclam baad odhanaysaa waktigu nebigu noolaabaa umuurta sharciga allahu rasuulu aclam loo odhanayay wixii aan sharci ahayne kowniya qadariya allahu aclamun baa la odhanaya amaa imika allahu aclamun baa la odhanaya waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa sifatulkalaam hadal ilaahay loo sugayo qaala buu leeyahay nebigu ilaahay wuxuu yidhi hadalkaas ilaahay loo sugayaana waa hadal isaga u cunama oo aan hadalkeennoo kala ahayn markaa taxriifin mayno oo tacdiilin mayno oo takyiif iyo kayfiya u samayn mayno oo tamhiili u samayn mayno hadalka khalqiga ku shabihi mayno min adciyati listisxaa waa ducooyinka marka la doonayo daruur faydidda inay daruurtu faydanto jawigu saxwi noqdo mid furan oo aan daruuriya lahayn min adciyati اlistisxaa arisxaq waa tawaquf lmaطar wa duluucu shamsi mushriqa inay cadceeddii soo baxdo oo hawadii ay saafi noqoto hawada xidhani ay kala tagto wuxuu odhanaya allahuma xawaalaynaa ilahu hareeraha iyaga yeel walaa calaynaa korkayaga ha yeelin allahuma calal akaami ilaahayow waxaad yeeshaa meelaha taagaga ah ilaahayow yeel akaam waa meelaha taagaga ah baa la yidhaahdaa wadiraabi iyo buuraha yaryar wa butuuni alawdiyati iyo togoga yacnii dhexdooda iyo calooshooda ilaahay waa alkaayeen wa manaabiti shajari iyo meelaha ay dhirtu ka baxaan dee xadiidkii saxiixa ee bukhaari iyo muslim warinayeen wiiggii dambe ninkii reer baadiyaha markuu yidhi ilaahay noo bari ilaahay roobka noo kor qaadee sidaas ayaa nebigu sala allahu calayh wasalam uu ku duceeyey bal una fiirso waxaynu xadiidka ka qaadanayna adabta ducada nebigu ilaahw roobka naga koryeel ilaahu naga jooji muu odhanin bal ilaahay wuxuu weydiistay inuu dhibtiisa uu ka weydo guryaha iyo waddooyinka iyo meelahan la marayo laakiin uu geeyo meelaha looga baahan yahay togaga iyo meelaha taagaga iyo meelaha daaqa iyo wax ka baxaan soomaaliduna iyada oo taa yacnii tix raacaysa waxay idhahdaan hana gurin hana gaagixina gooyaha hana gurin hana gaagixina goonyaha waa waa tanoo la turjumay uun hana gurin hana gaagixina goonyaha hareera ilaah naga mari ay leeyihin farta laguma fiiqo nabigu sala alla alay sl meel alla meeshu ku ishaaro way faydmayse deetana saasay soomaalidu yidhahdana waxay yidhahdeen farta saa laguma yidhaahdo taana halkaasay markaa ayaro cuskisadnay waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa qof wanaagsan dee iyadoo nebigu sala allah alay slm u taagan yahay iyo dadka wanaagsan ee lamidkaa ee nool ee jooga waxay karay wuxuu karayo yacni waxaa la odhan karaa ducadiisa ayaa laga dalbi karaa waxaa la odhan karaa qof wanaagsan oo dee nool oo xaadire eh, noo ducee baa la odhan karaa sidii qisadii cabbaas waddee cumar ay tilmaamaysay tawasulka markaa mashruuca ana dee waxaa ka mida in ilaahay asmaadiisa iyo sifaadiisa loogu tawasulo walilaahi alasmaa'u lxusnaa fadcuuhu biha ku baryo waxaa ka mid a ah camal saalix oo qofkuu sameeyey ilaahay inuu ku baryo sida qoladii asxaabulqaarkee uu ku duntay godku dee midi markaa birulwaalideynka midi cifada iyo dhowrsoonida midi dee ammaanada uu ilaahay ugu baryey qof wanaagsan oo saalixa oo nool oo xaadira wuxuu karayo dee ayadana ilaahay noo bari waa la odhan karaa sida markaa dee xadiidkan oo kale cumar oo kale ibnu cabbaas uu lahaa ilaahay noo bare tawasul markaa jaah markaa lagu tawasulo iyo xan isaga markaa waa mid bidcaahoo markaa isagu aan bannaanayn dee daato qof markaa in lagu tawasulaana sida ay mushrikiintu markaa sanamyadooda ku samaynayeenna waa mid aan bannaanayn oo markaa shirki ah darisku halkaynagu joogo allahu aclam